بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد cashirkeenna tobnaad ee kitaabka arbiciinka ah waxaan ka bilaaban doonaa hadduu rabbi ogolaado xadiidka shanaad waa xadiidu caaisha cunwaankiisa waxaa la bidcooyinka madmuumkaa ah in la inkiro ama la diido sharcinimadooda ayaynu halkan ku arki doonaa hadduu rabbi ogolaado xadiidku waa xadiis aada u kooban oo alfaadiisu ay yar tahay laakiin macno aada u ballaadhan ayuu xadiisku xambaarsan yahay oo waxaan arki doonaa afartii dhinac een ugu talagallay inaan xadiidka rasuulka ka daraasayno salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi afartii dhinacba waynu arkaynaa marka hore waxaynu damacnay inaynu raawiga xadiidka aynu sharaxno oon sharax ka bixinno sidii axaadiista horeba aynu ka yeelaynay raawiga xadiidka sharax baynu ka bixini oo waynu sharxi doonaa hadduu rabbi ogolaado qodobka labaad haddana xadiidka alfaadiisa ayaynu sharax ka bixin oo xadiidka laftiisaynu macnayni waana qodobkeenna labaad qodobka saddexaad waxaynu arki doonaa culimmadu khilaafka ay xadiidka ku leeyihiin iyo aragtida ay culimmadu xadiidka siday iskugu khilaafeen waa qodobkeenna saddexaad ugu dambayn qodobka afraad waxaynu idhi xukunka xadiidka inuu saxiix yahay iyo inuu daciif yahay iyo inuu xasan yahay xukunka xadiidka waa qodobka afraad aan ku gebagabaynaynay afartaa qodob ayaa muhiim ah oo xadiidka aynu ka qaadan doonaa ama aynu ka sharxi doonaa hadduu rabbi ogolaado qodobkeenna ugu horeeya waa xadiidka saxaabiyadda soo warisay inaynu tacriif ka bixinno allaha ka raalli ahaadee magaceega caaisha bintu abi bakrin baa la yidhaha gabadha xadiidka warisay kunyadeedana waxaa loo yaqaanaa ummu cabdillaahi ummu cabdillaahi ama lmumin ummu cabdillaahi baa la yidhaha kunyadeeda ummu cabdillaahi laqabkeedana alxumayraa baa la yidhaha alxumayraa waa caaisha alxumayra waa tii casayd ama guduudnayd ummu cabdilaahina waa cabdilaahi hooyadii caaishana waa gabadha magaceegii waana xaasaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waana inanta qura ee rasuulku inannimo uu ku guursaday way la kaftami jirtay rasuulka mararka qaar waxay ku odhan jirtay ilaahay rasuulkiisiiyow haddii adigu safara oo awr wata aad ku soo baxdo meel dooxa oo dhirtiisa la daaqay iyo meel aan la taabanin oo daaqoo tigaada iyo daaqii xooluhu cunayay oon hortaaba la taaban keebaad awrkaaga adaajin lahayd bay ku odhan jirtay markaasuu rasuulku yidhi dee halkaa aan la taabanin markaas waxay uga jeeday xaasaskaaga kale dee waa lagaaga horreeyey aniga laakiin inannimo ayaad igu guursatayoo meeshaa aan la taaban oo kale ayaan ahay way kaftami jirtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mararka qaar way la beratami jirtay antartanee kaalay baa lays odhan jiray markaasay marna iyadu badisay marna rasuulku bediyey markaasuu yihi tilka bitilka tilka bitilka isku tuur buu yihi labadaa jeer kolkaa way la kaftami jirtay rasuulka sal allahu alayh wasalam caaisha haddaba caaisha waxaa dhalay abibakar ayaa dhalay oo waa ina abibakar waxaa la yidhaahdaa waa asidiiqa bintu sidiiq waa inantii runta badnayd ee ninkii runta badnaa uu dhalay waa alxabiiba bint lxabiib ama alxabiiba zawjat lxabiib waa inantii xabiibada ahayd ee la jeclaa ee nebi maxamed haddana ooridiisa ama xaaskiisa ahaa oo nebi maxamed bay xaas u ahayd caaisha bintu abibakar nebi maxamed ayaa guursaday sala allahu calayhi wasalam iyadoo lix jir ah ayuu rasuulku guursaday inantaa lix jir buu ku guursaday gabadhii sawda bintu zamca la odhan jiray ayaa bil ka horreysay gabadhaa markii rasuulku bil uu qabay ayuu bishaa kadib haddana caaisho guursaday iyadoo lix jir ah hijrada saddex sano ka hor ayuu meherkaasi dhacay saddex sano hijrada ka hor ayuu meherku dhacay nebi maxamed gabadha wuxuu ku guursaday oo meherku uu ka dhacay magaalada maka wuxuuna ku aroostay magaalada madiina bisha shawaal ayuu aroostay dagaalkii beder ahaa ee toddobiyo tobanka ramadaan dhacay markii rasuulku uu ka laabtay ee bisha ramadaan ay meesha ka baxday markaa ayuu rasuulku guursaday gabadha noqodkiisii beder uu ka noqday ayuu aroostay waa aqalgalki waana sanadkii labaad aqalgalku sanadkii labaad ee hijriga ayuu ahaa sagaal jir ayay ahayd markaa inantu markii la aroosayey sagaal jir bay ahayd culimo badan waxay isku qaban waayey waxaynu nidhi lix jir baa lagu guursaday hijrada saddex sano ka hor bay ahayd haddana sanadkii labaad ee hijrada la aroosay sagaal jirna waa lagu aroosay iyadoo lix jir ah haddii saddex sano oo maka la joogo loo geeyo sagaal jir bay noqon iyadoon weli la aroosin haddii labada sano ee madiine bacdil bacdalhijre ah loo geeyo koob iyo toban jir bay noqon gabadha rasuulku koob iyo toban jir buu ku aroostay ha la yidhaahday ragga qaarkood qabaan oo tiradan aan sheegnay iskugeynteedaaba ayaa koob iyo toban ah waayo lix jir baa lagu meheriye saddex sanana lama soo hoynin ee maka ayay joogtay madiine markii loo hijrooday laba sano kadibna waa la aroosay iyadoo lix jir ah saddex marka loo geeyo waa sagaal laba marka loo sii geeyana waa koob iyo toban culimmadu waxay dhahdeen sagaal jir baa lagu aroosaydaa la yidhaa caasha ama caaisha talow maxaayay noqonaysaa saxdu waa maxay waxa loo arkay tiro kastoo la sheego wax buuxsi la yidhaa ama darxulkasri wax la yidhaa baa lagu sameeyey darxulkasri darxulkasrigu waxa weeye lix jir baa lagu meheriyey marka la leeyahay lix bilood baa lixda ka dhinayd oo shan iyo lix bilood bay ahayd kolkaa shan sano iyo lix bilood iyadoo ah ayaa la meheriyey kolkaa lixdaa bilood ee sanadka lixaad laga galay ayaa la iska buuxsaday halkaa lix bilood baa ka dhiman marka lagu leeyahay saddex sano ayay maka sii joogtayna laba sano iyo lix bilood bay maka joogto halkaana lix bilood baa ka dhiman marka lagu leeyahay sanadkii labaad ayaa la aroosaynaa sanad iyo lix bilood baa lagu aroosay oo halkaana waa layska buuxsaday kolkaa sagaal jir ayaa inanta usoo baxaysa markii la aroosay oo nebi maxamed uu aroosay calayhi salaatu wasalaam inay sagaal jir ahayd waxaa la tilmaamaa rasuulku wuxuu gabadhan ka geeriyooday iyadoo sideed iyo toban jir ah ayuu geeriyooday nebi maxamed dabadiina waxay sii noolayd afartan sano ayay sii noolayd afartan sannadood toddobiyo kontonkii hijiradu markay ahayd bay dhimatay ama sideed iyo kontonkii welibana bil ramadaan ah oo toddobiiyo toban ay tahay maalintii beder maalintii dagaalkii beder uu dhacay isla maalinta ayay geeriyootay caaisha bintu abibakrin wakhti habeen ah ayay geeriyootay salaada witri marka laga baxay taraawiixdu intay markay dhammaatay kadib witriga markii la tukaday ee sidaa witriga looga baxay ayay naftu ka dhacday gabadha caaisha bintu abi bakrin waxa ku tukaday abi hurayra saxaabigii la odhan jiray isaga ayaa magaalada madiine amiirka ahaa xilligaa welibana waxaa soo magacaabay marwaan ninkii la odhan jiray ayaa xilligaa soo magacaabay oo magaalada madiine u soo magacaabay caaisha bintu abi bakrin waxaa la yidhaha ummi lmuminiin baa la yidhaha ummi lmuminiin muminiinta hooyadood baa la yidhaahdaa hooyada muminiinta marka lagu leeya waa filixtiraam wa tacdiim weeye xurmaynta ayay hooyo kuugu tahay ee inantay dhashaybaa xaaraankaa ah, ama aha macnaheedu oo hadday inan dhali lahayd waayo xaasaska nebi maxamed oo dhani umlmuminiin baa la yidhaahdaa caaisha un ma aha hablahay dhaleenna dee muminiinta xaaraanka ma aha oo faadumaba dee cali baa guursaday oo cusmaan baa labadii hablood ay u kala dambeeyeen dinuurayn oo laba habloodoo rasuulku dhalay guursaday haddii hooyada inan ay dhashay guursan maysid oo xaaraan bay kaa tahay hooyada lafteedana guursan maysid haddaba waxaa lagu leeyahay caaisha iyo ummi lmuminiin marka la leeyahay waa xagga ixtiraamka iyo xurmaynta e xagga nikaaxa hablahoogu ay xaaraan kaa noqonayaan ma aha oo xaasaska nebi maxamed miyaa la guursan karaa walaa an tankixuu sawka ilaahayna ma guursan kartiin rasuulka dabadii xaasuu qabay taasi waa baab kale oo waxa weeye hooyanimada xaaraan umayna noqonin eh. nebi maxamed xaqiisa ayaa la ilaalinayaa meeluu maray in laga daba maro ayaan la ogolayn caaisha bintu abi bakrin waa xaasaskii rasuulka sal allahu alayh wasalam ummi cabdilaahi baa lagu naanay kunyadeeda laga dhigay ummi cabdilaahi cabdilaahigan waxaa dhalay walaasheed asma ayaa dhashay asma bintu abibakar baa dhashay cabdilaahina waa cabdulaahi bni zubayr oo zubayr ibnu lcawaam oo casharatu lmubashariina biljanna ama ay nebiga ilmaamti ahaayeenoo rasuulka ededii ay dhashay mid kaste ka kale ay edadii dhashay cabdilaahi oo ummi cabdilaahi layidhaha zubayr ibnu lcawaam baa aabba u ah oo casharatu lmubashariina biljanna ku jira abibakarna awowbuu u yahay oo ina abibakar baa dhashay inanta inankaa ay habaryarta u tahay ayaa loogu ayaa kunyada loogu bixiyey oo sababtuna nebi maxamed baa kunyada bixiyey sal allahu calayh wasalam iyadaa ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo xaasaskaaga oo dhani kunyay leeyihiin aniga mooyaane markaasuu rasuulku yidhi walaashaa inankeeda kunyo ka dhigo ummi cabdilaahi saasaa loogu bixiyey ummi cabdillaahi waa cabdullaahi bni zubayr ragga qaar baa qabaa maya ee caaisha sababta ummi cabdilaahi loo yidhi way dhicisay oo ilmo yar oo dhicisa ayay ayay dhicisay ilmahaa yarbaa cabdilaahi ay ula baxday saasaa umi cabdilaahi loo yidhi bay ragga qaarkood qabaan qowlkaasi waa daciif caaisho waxba uma caloolgelin oo ilmo dhicisa ayay dhashay lama odhan karayo caaisha caaisha waxay ku jirtaa marka la doonayo xagga muxadisiinta iyo culimada xadiidka toddobada nin ee safka ugu horeeya ku jira cilmiga xadiidka mid ka mid a toddobada qof ee ugu horeeya ayay caaisha mid ka mid tahay nebi maxamed waxay ka warisay gabadhani laba kun oo xadiis laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiis bay ka warisay laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiis qiil baa odhanaya kun iyo toban eh, kun iyo eh, kun iyo toban xadiis ayay warisay bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen boqol iyo afar iyo toddobaatan xadii ayay bukhaari iyo muslim isku waafaqeen bukhaari wuxuu la gooni noqday afar iyo toddobaatan xadiis muslimna wuxuu la gooni noqday sideed iyo lixdan xadiis halkaa waxaynu kaga baxnay caaisho oo gabadha xadiidka inoo warinaysaa taariikhdeedii ayaynu halkaa kaga baxnay waana afarta dhinacin xadiidka ka sharxayna mid ka mida bal waxaynu eegaynaa lafdiga xadiidka ayaynu eegi doonaa can ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadood waxaa laga wariyey ummi cabdillaahi cabdillaahi hooyadii ahayd caaishata caaisha la odhan jiray radiyallaahu allaha raalli noqdo canhaa iyada xaggeega allaha ka raalli noqde eh qaalat waxay tidhi gabadhaasi qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam sala allahu ilaahay naxariistiisu calayhi rasuulka dushiisa ha ahaato oo wasallama ilaahay badbaadadiisu dushiisa ha ahaato ama ilaahay salaantiisu dushiisa ha ahaatee wuxuu rasuulkeennu yidhi man axdaa man ataa bixaadiatin ragga muxadisiinta qaar waxay ku macneeyeen man axdaa man ataa bixaadiatin ragga qaarna waxay ku macneeyeen man axdaa man ikhtaraca wa ansha'a shay-an jadiidan ninku haddii uu iska soo ikhtiraacdo isagu ha iska samaysto oo isagu iska abuurto waxaan diinteenna ka mid ahayn man axdaa ninka soo darisiiya fii amrinaa amarkeenna ninka ku soo darisiiya haadaa ee kan a diinteenna ninka ku soo dara maa shay laysa aan ahayn minhu diinta mid aan ka mid ahayn ka ku soo dara fa huwa isaga raddun waa lagu radiyayaayo waa lagu celinayaa xadiidkani waa xadiis aada u faa'iido badan waxa la yidhi xadiidkan wuxuu u dhigmaa ama uu u rarmaa xadiidka inama alacmaalu biniyaati ahaa iyo xadiidkani way isku dhigmaan waayo inama alacmaalu biniyaati wuxuu ka hadlayay camallada qarsoon ee niyada ah oo dhan buu ka hadlayay xadiidkanina camallada muuqda oo dhan buu ka hadlayaa ee suurada leh ama daahirka ah ayuu ka hadlayaa waxaa la yidhaahdaa camalku hadduu ikhlaas waayo oo niyo uu waayo iyo ilaahay dartii ilaahay kaa aqbali maayo oo inama lmuminuuna eh, eh, inama alacmaalu biniyaati baa inoo sheegaya inama alacmaalu biniyaati camal bilaa ikhlaas ah oo ilaahay dartii aan loola jeedin ilaahay ma aqbalo xadiikaasaana sheegay camal bilaa mutaabaca abaa ah laydha nebi maxamed camal aan lagu raacin oo shay diinteenna ku jira shaygu hadduuna ahayn ood istidhaahdo waxaan diinta ku oolin ilaahay ugu dhowow haddana aad istidhaa kaana ilaahay kaa aqbali maayo oo xadiidkanaa sheegaya mutaabacadiibu sheegayaayo camal kaste oo diinteennu ayna sheegin ama ayna caddaynin qofku hadduu diinta ku soo daro niyadiisu haba wanaagsanaato ilaahay ugu dhowow baan isleeyahay ha yidhaahdee ilaahay ugu dhowaan maayo saddex arrimood baa ka dhalanaya camalkaas saddex arrimood baa ka dhalanaya horta ismi iyo dembi baa ka dhalan qofkaasi dembi inuu noqonaya camalka sameeyey haddana raddi wax la yidhaahbaa ka dhalan raddi camalkaasi marduud buu noqonayo ilaahay ayaa dib ugu soo radiyaya ninkaayoo laga aqbali maayo qodobka saddexaadna qofkaasi wuxuu noqonayaa qof mubtadic la yidhaayo shay cusub ama bidca ah diinta ku soo daraya ayuu noqonaya wax diinta aan ka mid ahayn qofka isyidhaa ilaahay ugu dhowow oo ilaahay ku cibaadayso isyidhaa waxaa loo arkay haddaba xadiikani acmaasha muuqato oo dhan inuu ka hadlayo inama alacmaalu biniyaatina acmaasha qarsoon oo dhan buu ka hadlayaa laba qodob ayuu camalkaagu u baahan yahay alikhlaas walmutaabaca in ikhlaas aad la timaado oo alla dartii camalkan aad u samaynayso iyo inaad mutaabaco la timaado oo shareecadeenna aad ku raacayso oo shay mashruuca oo diintu inoo jidaysay inuu yahay sidaa ayay culimmadu ku macneeyeen qodobka saddexaad baan u gudbaynaaye fuqahada bal hadda aan aragno aragtida ay xadiidka ka qabaan horta xadiidkan qaaciido weyn baa laga qaatay qaaciidada inaad taqaaniin baa laga yaabaa waa qaaciido caam ah ayaa xadiidka laga qaatay usuulka waxaa la yidhaahdaa qaacidaa jirta culimmada usuulku ay sharxaan oo la yidhaah annahyu yaqtadi lfasaad annahyu shay haddii diintu ay nahido waxaa lagaa nahiyey ma saxiix buu noqon mise mise saxiix noqon maayo faasid buu noqon qaacidada tidaa annahyu yaqtadi lfasaad nahyigu fasahaad buu keenaa qaacidada tidaa qaacidadaa lafteeda xadiidkana laga qaatay kol haddii diinteennu ayna ogolayn in wax lagu daro waxaa lagu darayaa saxiix noqon maayo oo saxiix buu noqday marnaba lagu odhan maayo baa la yidhaahdaa waxbaad ku darsatay waxa aad ku darsatay waa radun fa huwa radun waa lagugu celinayaayoo marduud buu noqonayaa markaa qaacidada xadiidkana laga qaatay culimada qaar ayaa qaba annahyu laa yaqtadi lfasaad nahy haddii diintu ay wax inoo diido waxaa laynoo diiday fasahaad camalkaasi uu fasahaadaya ma keenayo waxay xadiidkan kaga jawaabeen waxay idhaahdeen waa xadiidu waaxidin oo qof qura xadiidkii qawaacidka kulliyaadka ah ee diinta waaweyn laga qaadanayo laguma sugabay iyaguna yidhaahdeen xadiiu waaxidin xadiiu waaxidin laa yuhbitu alqawaacid alkuliya ayay yidhaahdeen qowlkaa nimanka ku qowlay waa lala yaabay oo culimmada muslimiintu way la yaabeen xadiiu waaxidin qawaacidka kuliyada a ah ma sugo wax jira ma aha kolka waxaa la leeyahay qaaciidada annahyu yaqtadi alfasaad ah xadiidkana inoo sheegaya haddaba balan qiimayno masaa'il fara badan ay culimmadu isku khilaafeen iyo masaa'il fara badan ay culimmadu isku waafaqeen ayuu xadiidkani ka hadlayaa salaaduu gelayaa oo zakaduu gelayaa oo ramadaankuu gelayaa oo weysaduu gelayaa oo xajkuu gelayaa oo nikaaxuu gelayaa oo dalaaquu gelayaa oo beecuu gelayaa xadiidkani waa axaadiista kulliyaadka ah ee diinteenna shamlinaysa ayuu ku jiraa meelo aad u fara badan baa xadiidka laga helaya culimmadu waxay yidhaahdeen ha loo kala qaado camalka la samaynayo cibaado iyo mucaamalo labadaa ha loo kala qaaday bay yidhaahdeen camalku inuu yahay cibaado iyo camalku inuu yahay mucaamalo labadaasaa loo kala qaaday hadduu camalku cibaado yahay saddex dhinac ayaa loo sii qaybinayaa xadiidkani hadda wuxuu ka hadlayo camal diinteennuba ayna sheegin in ilaahay loogu dhowaanayo inuu yahay oon istidhi ilaahay ugu dhowow camal kulliyan waarid ba aan ahayn oon diinteennaba ku soo aroorin in lagu cibaadaysto ilaahay loogu dhowaado ayaad istidhi ilaahay ugu dhowow sida tusaale ahaan xadiidkii saxiixa ahaa ninbaa nebi maxamed oo khudbadda jumcada ku jira isagoo sooman cadceedda istaagay markaasuu rasuulku yihi war ninkani muxuu ahaa waxaa lagu yidhi nadar buu galay wuxuu ilaahay ugu dhowow is yidhi inuuna fadhiisan iyo inuuna hadhsan intaa khudbaddu socoto oo dhan inuu isagu halkaa un taagnaado taagni uu ku dhagaysto iyo cadceeddaa kulule hanfiga ah ayuu nadar ku gelay baa la yidhi hawshaasi markii la sheegay wuuna sooman yahay saddex qodob buu ninkaasi ilaahay ugu dhowow is yidhi midi soom buu ahaayo wuu soomay midina taagni bay ahayd midna had hadla'aan bay ahayd rasuulku wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam war ninku ha iska hadhsadee taagnida ka daaya waayo waa arrin la ogolayn diinteennu ogolayn inaad tida taagni baan ilaahay ku cibaadaysani taagni war ninku ha iska fadhiisto buu rasuulku ha iska fadhiiste e taagnida iska daa ku dhaha haddana rasuulku waxa kaluu yidhi war ninku ha hadhsade e eh. cadceedan iyo kulaylkan baan ilaahay ugu dhowaanayaada iska daa dhaha isna labadii qodobba waa laga diiday xagga soonkii ayaa yimid soonkiisa ha dhammaystirta buu rasuulku yidhi sal allahu caleyh wasalam ninkaasi saddex qodob buu nader ku galay laba ka midihii waxay ahaayeen waxyaabo diinteenna ku cusub oo diinteenna aan raad ku lahayn waa taagnida oo ilaahay ugu dhowo waan istidhaa iyo cadceedda hadhka ood ka fogaagu istidhaayood cadceedda istidhaa haddaba haddii la eego taagnida taagnida marar ilaahay loogu dhowaadaa jira mararka ilaahay loogu dhawaado waxaa ka mid a ah salaada faralkaa ah markaan tukanayno salaada faralka ah markaan tukanayno taagni mooyaane faatixada si kale laguma ogolo taagnidaasi waa waajib oo diinteennu taagni waajiba ayay inoo sheegtay iyadoo taagnida salaada dhexdeeda ay cibaado ahayd ayaa xilliga aan salaadii lagu jirin adan odhanayn waan qiyaasanayaayo tii salaadaan uga qiyaasaniyo anigu labiyo toban saacadood baan ilaahay dartii u taagnaan si ilaahay ajri ii siiyo wardiintu ma sheegin taagnida in ajri layska siiyee ta salaada unba ajri layska siiyaaye ilaahay ugu dhowaan mayside iska fadhiisadhe waa xadiiu caaisha sheegaya man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fa huwa raddu xagga cadceedda marka la doonayo taagnida maalinta carafa waynu ognahayoo taagni baa lagu ducaystaa iyo cadceed labadaba haddana maalintaa carafa maalinta aan ahayn cadceed baan u baxayaayoon ilaahay ugu dhowaanayaa lagaama yeelayo oo cibaado ma aha iyadana halkaa bannaankaa iska dhig baa lagu leeyahay taagnidii iyo cadceeddii waa laga diiday laakiin soonkii cibaadu ahaa soonkuye soonkiisa ha dhammaystirta buu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam shay an jirin haddaba ilaahay ugu dhowow haddaad istidhaa diintu kaa yeeli mayso oo raddi buu noqonayaa saddex arrimood baana ka dhalan camalkaa in lagugu soo radiyo iyo dembiile inaad noqoto iyo magacaagu inuu mubtadic noqdo bidcoole inaad noqoto saddexdaa arimood ayaa ka dhalanaya oo xadiidku uu inoo sheegaya acmaasha qaar waxaa jira asal ahaan soo arooray oo diinteenna ka mid ah laakiin ikhlaal wax la yidhaah kula timid ikhlaal ikhlaal ikhlaalku wax way dhimid waxbaad ka dhintay camalkii haddaad wax ka dhinto ma radun buu noqonayaa sidan man axdaa fii amrina haadaa maa laysa minhu fahuwa radun miyuu noqonaya may ma noqonayo camalku hadduu mashruuc ahaa oo diintu ay noo ogolayd laakiin adigu ad dhimid naqsi aad ku samaysood wax ka jarto xukun qura lama wada siiyo waa wada radi lama yidhaah ninkaasina waa bidcoole lama yidhaah waa dembiilana lama yidhahyo saddexdii arrimood kama dhashaan mar kaste maxaa haddaa imanaya meesha waxaa lagu leeyahay waa la kala qaadaa waxaan uu dhimay hadduu rukni uu ka tegay uu yahay ama uu shardi uu ka tegan yahay ama camal camalkani uuna ku ansaxaynin hadduu qofku uu ka tago waa fa huwa radunoo xadiiskeennana u yaalla camalkaasi marduud buu noqonaya waa lagu soo radiyey isna bidcoonuu noqon dembina xagga rabbi waa looga qori salaada casar ayuu yidhi waan degdegayaaye anu saddex ragcadood umaa tukan ilaahay saddex ragcadood ragcadda afraad ajrigeega ilaahay ha hayga goosto buu yidhi ragcadda afraad ajrigeega ilaahay hayga gooste e saddexdanun ani hay siiyo saddex ragcadood baan ilaahay u tukanayaayo casara buu yidhi ama duhur baan saddex ragcadood u tukanayaa ama casar baan saddex ragcadood u tukanayaa cishaay baan saddex ragcadood u tukanayaa buui ninkani naqsi buu la yimid naqsi eeg camal jiray oo mashruuc ahaa ayuu wax kamida ka saaray wuxuuna is yidhi ilaahay ugu dhawaaw ugu dhawow ma kala hadho acmaalan kala hadhin baa jirta oo tabciid aan ogolaanin baa jirta ninku hadduu afar boqol oo dollar kugu leeyahay oo saddex boqolaad iska bixiso dee waa lagaa jarayaa saddexdaa boqol dembigoogii boqol kun baa kugu hadhaya haddaad boqolka bixin weydo salaadan afarta ragcadooda haddaad tidhaa saddex baan tukanayaa oo mid baan ka tegayaa markaa taa ka tagto macalkii koobaadee tukatay baa isla buraysaa wax ajriya ood yeelanaysaa ma jiro dembi baabaa laguu qoraya camalkaasi marduud buu noqonayaa ilaahay baa kugu soo radiyaya oo kugu soo laagaya adiguna bidcoolaad noqono salaad ilaahay si u sheegay ayaad sidiisi aan ahayna doonaysaa inaad ka dhigto nin sharci isagu samaysanaya oo sharci dejinaya ayaad noqon haddaad ragcad ka tagto iyo haddaad sujuud ka tagto iyo haddaad taagnida ka tagto adoo karaya waxyaabaha noocaasa ikhlaaq haddaad weysada ka tagto ilan xadiidkani macal weysaduu gelayaay haddaad tidhaa anu salaada waan tukan laakiin u weysaysan maayo adoo awoodaya inaad weysaysato waxaa lagu leeyahay man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa huwa raddun baa lagu leeyahay ninku hadduu diinteenna ku soo daro waxaan diinteenna ka mid ahayn waa lagu soo radiyayaa saddexdii qodob baa ninkaas harmaya ama fuulaya dambiilo ninkaa iga dhe markaa macnaheedu weye culimmadu waxay idhahdeen naqsigan uu la yimid haddii uuna ahayn naqsi arkaan iyo shuruutoona xidhiidh la leh oo naqsigu yahay naqsi sunanta xidhiidh la leh camalkaasi waa radi waa marduud la odhan maayo mana dafiraye camal ahaanunbuu ka tegay tusaale ahaan markii uu salaada xidhanayay gacmihii kor loo qaadayay unbu iska daayay allahu akbar unbuu yii salaada markuu xidhanaya gacmaha kor baa loo qaadaa allahu akbartii ulaa gacmihii uu kor u qaadayu garbaha ku beegayey unbuu iska daayey allahu akbar unbuu yii ama gacmihii laabta la saarayay ayuu iska daayo unba iska sii daystayba ama allaahu akbartii marka la rukuucayo allaahu akbartii marka la rukuucayo la odhanayey uunbuu iska daayey ama samica allaahu liman xamida ama rabbanaa walaka alxamdudii ayuu iska daayey hadduu acmaasha noocaaya naqsiga uu camalka ku sameeyey uu yahay la odhan maayo waa radi la odhan maayo camalkaa waa lagu radiyaya la odhan maayo camalkiisii sunnu ka tegayoo ajri baa ka dhinnaanaya ajri ayaa waxbaa laga goosanaya sunnaha waxaa la yidhaha qaaciidada sunnaha lagu tilmaamo maa yusaabu calaa faacilihi haddaad la timaad ajri baad ilaahay ku leedahay walaa yucaaqabu calaa taarikihi kaka tagana lama ciqaabo ciqaab ma lihid oo camalkiina kaaga xumaan maayo ilaahayna kuugu cadhoon maayo wax sunna ah ood ka tagtay hadda weysaysiga oo kale marka lagu leeyahay wejiga saddex jeer maydh haddaad mar qura maydho dee camalkii waxbaad ka dhintay laakiin haddana waa fahuwa raddun ma aha fahuwa raddun lagu odhan maayo xadiidku waysadii wuu gelayaa oo halkay saddex ka ahayd aad laba ka dhigto ama aad mid ka dhigto salaadii wuu gelayaa oo soonkii wuu gelayaa oo zakadii wuu gelayaa oo xajkii wuu gelayaa camal jiray oo ilaahay loogu dhowaanayay haddaad wax ka dhinto mararka qaarna fahuwa raddun baad soo geli haddaad tidha anigu labiyo tobanka saacadood ee maalintii sagaal saacadood unbaan soomi sagaal saacadood unbaan soomi ilaahay sagaalkaa un ajriga haygu dhuftay intaan ka helayo saacadda u dambaysana soomi maayo haddaad tidhaahdo maalintii saacadda u dambayso ma soomayo waxaa lagu leeyahay diinteenni baad wax cusub ku soo dartay soonku shay jiray buu ahaa laakiin wakhtigan aad kala reebtay waa arrin aan diinteenna ka mid ahayn man axdaa fii amrina haada ninku hadduu ku soo darisiiyo ama uu ku soo daro hadduu ku soo kordhiyo amarkeennan maa laysa minhu waxaan horay u jirin oon ka mid ahayn fa huwa raddun waa lagu radiyayaa dembiiluu noqonayaa waa dembiila ninkaasi markaa meel kaste xadiisku waa inoo gelayaan weli cibaadadii baynu ku jirnaa waxaynu tilmaanay camal an asal ahaanba ilaahay loogu dhowaanayo qofka yidhaha ilaahay baan ugu dhowaan waa marduud camal jirayna ninka naqsi ku sameeya waa la kala qaadayaa marna marduud buu noqon oo xadiidkani siduu sheegayuu noqon fa huwa radun taa weeye marna marduud noqon maayo waxaa la yidhaahdaa camalku haddii uu jiro siyaado lagu daro ka warrama waa masalada saddexaad xagga cibaadada eeg acmaasha cibaadaadkee xadiidku uu ka hadlaya saddex baynu u kala qaadnay camalkan cibaadadii camal jiro baynuha ahayn waa kow waan ka soo hadalnay iyo inuu jireen naqsi inaad ku samaynaysid ood wax ka dhimaysid labaynu u kala qaadnay maruu marduud yahay iyo maruuna marduud ahayn iyo in ziyaado camalka aad ku darayso iyaado camalkan ziyaadaad ku daraysaa tusaale ahaan salaadaadii subax ayaa tidhi anigu waxaan doonayaa salaada subax inaan ka dhigo saddex ragcadood ama afar ragcadood siyaadaad ku dartay ma waxaad moodaysaa in lagu odhanayo laba ragcadood unbaa subaxdii kuwa ah. inta kalena waa dheeraadoo ajri lagugu siin maayo camalkao dhan baa isla wada buraya camalka oo dhan ayaa isla wada buraya oo qaacidaa tidaahda hadday xalaal iyo xaaraani meel ku kulmaan eeg hadda xalaal iyo xaaraani hadday meel ku kulmaan xaaraantaa xoog badata xaaraanubaa laga soo wada qaadaya iminka koob yaroo biyo ah hadday kaadi igaga tiixdo ma kaadidiibaa biyo ii noqono waan iska wada cabbi mise biyihii koobka ku jirayba macalkaadi noqono waan wada daadin waa xaaraan iyo xaalaal kulmaye mise waa la kala qaadiyo intii biyaha ahayd cab inta kaadida intay kaadidu ahayd markaad soo gaadhan iska daa waa kaadidiyabaa lay odhan maaa maxaa laga yeelaya markay isku biiraan xalaal iyo xaaraani waa laysla tuuraa uun xalaal iyo xaaraani hadday isku biiraan waa laysla tuuraabaa la yidhaahdaa tusaale ahaan haddii nin muslimoo halkan taagan iyo nin gaala oon ahlu kitaab ahayni intay middi wada qaataan isla tuuruun baa la odhan maxaa la odhanayaa isla tuur sow maaha ilan muslim iyo gaal baa isla qabtay midido way wada gowraceen maxaa la odhanayaa markaa isla tuur waa bakti unbaa la odhanayaa neefka waxba intii muslimka lama qiimaynayo haddaad shan dumara tidhaahdo sheekhdii wada meheri mar qura shan dumara afar xalaal bay kuu ahaayeen xabadda shanaadna xaaraan bay noqonaysay mar qura hadda lama kala horhorraysiin haddii la kala horraysiiyo afarta horaa sax noqon ta shanaadna meher qaban maayo haddii mar qura lagu yidhaahdo shantaa habloodba hebelo waan kuu guuriyo boqol doollar baan kuugu guuriy adnaa tilaa shantoodaba waan aqbalay ma waxaad moodaysaa in lagu odhanayo afar baa saxa afar xalaal bay ahaayeen midna xaaraan bay ahayd xaaraan iyo xalaal furantay iga dhig maxaad odhanaysaa markaa ida jtamaca alxalaal wlxaaraan ulliba alxaaraan baad odhan ulliba alxaaraan haddii baloodhkaaga iyo baloodhka ku xiga geedyari bartankooga uu ka baxo uu midhaysto ma waxaad moodaysaa dhinacaaga in intay usoo jeeday inaad intifaacsani ilaa ay qoyska kale kula heshiiyaan waxawey meel xadkiibuu ku yaalaa qaybtan soke xalaal bay kuu tahay qaybta shishe xaaraan bay kaa tahay dee ida ijtamaca alxalaal waalxaaraam hee uliba alxaaraam iska wada tuurun baa lagu odhanaya iska wada tuur maradaadan khamiiskaagan aad xidhan tahay hadduu darafkaa yar ay kaadi ka marto ma waxaad odhan intan kalena waan kaga tukan intaa yarna ama gaar baan xidha ama intaa yarun haa intaa yar iga daaya miyaad odhan war khamiiskama wada tuur kaadi baa martay xaaraan iyo xaalaal meel iskugu yimaadiin qaacidadu maxayna leedahay ha la wada tuuro haddaba aziyaada fi lcamal hadda u fiirso aziyaada fi lcamal haddii camalka aad ku darto wax dheeraad ah oon horay ugu jiri jirin oo diinteennu ayna ku darin usuusha islaamka iyo muslimiintu ay inoo qayaxdayna uu garab marsan yahay camalkaasi waa marduud oo ilaahay kaa aqbali maayo waa salaada aad ka dhigtay maxay shanta aad ka dhigtay ragcadood mararka qaar waa marduud oo waa markaas oo kale mararka qaarna marduud ma aha oo lagugu radin maayo oo tusaale ahaan waa maxay weysada imise jeer baa xubinka la maydhaa wejiga imisaynu maydhnaa saddex jeer gacanta midig imisaad maydhaa saddex jeer haddaad tidhaa wejiga afar jeer baan maydhi saddexdu intii saxda ahayd bay ahayd xabaduna tii siyaadada ahayd bay ahayd xabadaasi waxba ku yeeli mayse israaf biyo ayaad ku israaftay oo xagga israafka ayaa dembiile ka tahay laakiin camalkaagii weysada ahaa waxba ma yeelayso wax alla waxay weysadaadii yeelaysa male haddaad afar jeer wejiga maydho ama gacmahaad shan jeer maydho xagga israafka dembiilaad ka tahay laakiin weyse kuuma jirto laguma odhanayo maxaa lagaa rabay saddex jeer saddex jeerna waad la timid inta dheeraadkaana nin isqooqooyey unbaa lagaa soo qaadaya inta dheeraadka lagu ajri ku heli maysid laakiin israaf baad ku helaysaayo waa dembiilaad ku noqon xagga haddaba cibaadada markii xadiidka la eegayo abwaabta cibaadada saddexdaasaa loo kala saaraa oo culimada muslimiintu ay u kala saareen saddexdaa qodob cibaado aan jirin ood ilaahay ugu dhowowstiri cibaado jirtay ood naqsi ku samaysay iyo cibaado jirtay ood siyaado ku dartay haddaba shan qodobay shan qodobbay inoo noqdeen saddexdiioo camalka aan jirin ee usuusha muslimiinta aan waafaqsanayn camalan jirin baad ilaahay ugu dhowaanaysaa ka hadal buu kaasi u baahan yahay aad u fara badan welibana camalan jirin oo waqtigii nebi maxamed an jirin oo qur-aanku uuna caddayn oo sunnada rasuulku ayna caddaynin ayaad ilaahay ugu dhowow istiri ka hadal badan buu kaasina u baahan yahay waxaa la yidhaha camalkan aan jirin hadduu nusuusta guud ee muslimiintu ee diinta islaamku hadduu waafaqsan yahay isna marduud noqon maayo maxaa ka mida kitaabkeennan qur-aanka ee qoran nebi maxamed ma ogeyn kitaabkeennan qur-aanka nebi maxamed wuxuu geeriyooday kii ay dadku laabaha ku hayaanoo la xifdisan yahay unbuu rasuulku geeriyooday sal allahu alay wasalam dagaalkii yowmu mu'ta markii uu dhacay ee quraada faraha badan la laayay ayuu cumar binu khadaab radia allaahu tacaala canhu la hadlay abibakar markaasuu yidhi abibakar waxaan ka baqayaa qur inuu dayacmu dhumo nin kastaa inta aayadoodu xifdisan yahay ha loo yeedho oo ha laga qoro oo qur-aankii meel ha lagu ururiyo meel qura ha lagu ururiyo si una qur-aanku ragga cufaadda ee dhimanaysa ee safka hore ku shahiidaya si una qur-aanku inooga raacin qur-aanka ha la dhameeyo abibakar way ku adkaatay wuxuu ihi warma wuxuuna nebi maxamed ogeyn ayaad ileedahay leedahay samee buu yihi nebi maxamed qur-aankoo qoran oo kitaabkan musxafka ah ku qoran rasuulkeennu ma ogeyn sal allahu caleh wasalam cumar wuxuu ku yihi arrinkani abibakaro waa xaq e eh, sameeyoo ku kac buu yidhi oo samee abibakarna ilaahay baa laabtiisii ku qurxiyey waayo ujeeddada musxafkan loo ururiyey waxa weeye sidaynu ognahay qur-aankii inuuna inaga dayacmin sidanaa loo qoray markaa xataa waxaad og tahay qur-aanka dhexdiisa markaynu sii gallo qur-aanku xaraka ma lahaan jirin berigii hore oo dhibicyo ma lahaan jirin berigii hore xilligii xajaaj ayaa xarakada iyo dhibicyada iyo waxyaabahan oo dhan la sameeyey oo lagu daray dee sidaad ayaa lagugu daray si loo kala garto ayaa loo sameeyey waxaa inoo muuqata haddaba abibakar wuxuu u yeelay saxaabadii xufaadda ahayd nin kamida mida wuxuu yihi waxaan doonayaa inaad kitaabka qur-aankaa inoo ururiso ood soo jamciso ayaan rabnaa wuxuu yihi macamaluna nebi maxamed ogeyn baad i saxaabigiina uu ka joogsaday markii dambe abibakar baa u dhaartay oo war waa xaq inaynu qur-aanka dayaca ka ilaalino meel lagu ururiyaaye bal arrinkan u fiirso buu yidhi saxaabadii arrintii way isla garteen cid ku diidaana ma jirin kitaabka qur-aankaa ah sidaasaa laynoogu ururiyey saasuuna inagu soo gaadhay xilligii hore sadrulislaamka waxaa la odhan jiray war xadiidka yaan la qorin xadiidka nebi maxamed yaan la qorin baa la odhan jiray ha la xiftiyo waayo qoraalka maxaa loo diidanaa in xadiidka iyo qur-aanku isku darsamaan oo xadiid aayad qur-aana la moodo ama aayad qur-aana xadiid la moodo sidaa ayay culimmadii salafku u kala saari jireenoo qur-aankana ha la qoro xadiidkana bal qur-aanka markii qur-aanku uu sugmay ee qur-aanku uu noqday wax aayadihiisii iyo suuradihiisii iyo dhammaan raggii saxaabada ahaa ee halkuu ku soo degay iyo goobjoogga u ahaa laga wada qoray ee musxafka aynoogu ururiyey ayaa haddana laga baqay beenaalayaashu inay xadiidka nebi maxamed wax inagu khaldaan ay ku soo daraan wayna dhacday rag fara badani inay xadiidka rasuulka been inoogu dareen ay xadiid inooga dhigeen way dhacday si xadiidkii saxda ahaa loo helo ayaa la yidhi haddana xadiiska hala diiwaangeliyo xadiiska ha la diiwaangeliyo waa laynoo diiwaangeliyey xadiidkii xadiidkiina sidaasay culimmadu markii qur-aanku uu sugmay ee la kala gartay inayna isku khaldamaynin ayaa laynoogu diiwaangeliyey waa camallo waaweyn oo wakhtigii nebi maxamed aan jirin laakiin usuul ayay hoosgelayaan xifdi bay hoosgelayaan ilaahay diinta inoogu sheegay innaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun xifdigaa ilaahay uu qur-aanka ku sheegay ee sunnada rasuulka laynoo xifdiyayo xifdigaasay inoo soo hoosgelaysaa wax dembiya oo ku jiraa markaa ma jiro camalkii waxaynu u kala qaadnay haddii una marka hore asal lahayn laba mid marduuda iyo midaan marduud ahayn hadduu asal lahaa oo ikhlaal ama naqsi lagu sameeyeyna laba mid marduuda iyo midaan marduud ahayn haddii u asal lahaa oo ziyaado lagu sameeyeyna laba mid marduuda iyo midaan marduuda cayn imise inoo noqotay suwarka xagga cibaadooyinka ka soo baxaya ee xadiiska geli karaya imise inoo noqdeen lix suuro ayay inoo noqdeen lix suuro markii hore saddex bay ahaayeen saddexdii baan mid kaste min laba ka dhignay lix suuro waa xagga cibaadoodka marka la joogo weeye xagga mucaamalaadka ayaynu eegaynaa mucaamalaadka marka la joogo masaa'ilka laysku qabtay ee xadiisku uu ka hadlayo waxaa ka mid a masaa'il beeca ah diinteennu waxayna hiday maxay sida la ogyahay waxaa laynoo diiday in neefka irmaan iyo ilmaha yaruu ku irmaan yahay la kala iibiyo ama la kala gowraco ama la kala hibeeyo la kala kaxeeyo ri hadda dhashay inaad tidhaa ridana waan iibin oo sayladaan geyn ilmaha yarna waan la soo hadhayaa dee maaha macquul ilmaha seed u ilin hooyadiibuu nuugayaaye ee ka kala kaxaynin beec dhiib ha ku kala kaxayn xataa gawrac ha ku kala kaxayn ha odhanin neefka weyn baan gawracanaya haddaad tayaree dhalatay gawracanaysid dhibaato ma leh oo ridii dee dhib kama imanayso ridi tayar ma nuugayni laakiin waxaa la diidayaa tayari hooyadii ay ku noolayn in laga kaxeeyaa la diidaya inaad tidhaahdo hebelow adna ridaan ku siiyey hebelow adna waxartayar baan ku siiyey laba ninoo kala kaxaysanaya oon meel ku wada daynayni eeg diinteenu waxyaaba ay diidayba kamid tahay haddaba beecaasoo kale hadduu dhaco beecaasoo kale hadduu dhaco oo sidaasoo kale loo kala kaxeeyo labadii islahaa ama ismudnaa haddii la kala kaxeeyo culimmada qaar waxay yidhaahdeen man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddu iibkaasi ansixi maayo bay yidhaahdeen oo xadiidkanaa sheegayo oo waa arrin cusub oo diinteenna ku cusub iyadoo mucaamalo ah kolkaa iibkaasi iib jira ma aha eh xataa siinta bilaashkiihi ma shaqaynayso siintaasi ma jirto bay ragga qaarkood leeyihiin ragga qaarna waxay leeyihiin war maye e iibkaasi wuu ansaxayaa laakiin ninka iibiyey dembiiluu noqonaya ninka iibiyey dembi baa la qorayaaye iibku wuu ansaxaya oo shuruudaha beeca ka mid ma aha bay yidhaahdeen dee laba isdhalayaan la kala iibinin shuruudihii beeca culimmadu markay ka hadlayeen kuma jirin kolka waxaa la ysku hayaa uun xadiidkani ma yaqtadi lfasaad ba annahyu yaqtadi lfasaad ba mise haada nahyu laa yaqtadi lfasaad masalada laysku qabtay waa masalada jumhuurtu waxay u bateen iibku inuu ansaxayo laakiin ninka iibkaa ku kacay inuu dembiilo yahay waa sida qowluljumhuur markaaan doonayno masalada kale ee masaladan xidhiidhka laleh xagga mucaamalada waxaa ka mid a aabbuhu caruurtiisa hadduu mid kamidana wax siiyo inta kalena uu qadiyo sidii nucmaan ibnsidii bashiir xadiikiisi iyo kale rasuulku waa kii mar lahaa hay markhaatigelinina waaye waa jawr waa cadaalad xumo anigu markhaati kama noqdo marna waa kii lahaa soo cesho ninka waa kii lahaa soo cesho masaladaa ah haddaba waalidku markuu caruurtiisa badhkoodu wax siinayo badhka kalena uuna waxaa siinaynin wax siintaasi ma soconaysaa mise ma soconayso ragga qaarkood waxay yidhaahdeen waa man axdaa fii amrinaa haadaa maa laysa minhu fahuwa radu waxbixintaasi ma soconayso bay qabaan xataa imaamu axmed riwaayad laga wariyey weeyaan waa arin diinteenna ku cusub oo ma shaqaynaysa caruurta wax iswada la-eg si ama caruurta ka wada hayso laakiin caruurta haw kala eexan ha ku kalifin inay caaq noqdaan ilan markaad mid wax siiso kii kaleed qadisay adigu ilxun kugu soo eegaya waa halkay caaqnimadu ka bilaabataa la yidhaahdaa cuquuqul waalidaynku halkay ka bilowdaan weeyaane ilmaha caaq ha ka dhigin adigu oo sabab ha ugu noqon uu caaq ku noqdo halkaa ayay culimmada qaarkood la mareen waxay culimmadu yidhaahdeen haddii aabbuhu ilan xoolaha isagaa lahaaye ilmihiisa midkood uu wax siiyo inta kalena uu qadiyo la yidhaa kolkaa khilaafba warkii dee khilaaf baa ku jira aabbihiibaa dhintay maxaa laga yeelayaa xoolihii ilmaha yari uu lahaa aabbahay baa isiiye gurigan aabbahay baa isiiyey buu lahaa oo dhaxalka soo geli maayo qowlka imaamu axmed laga warinayo wuxuu leeyahay dhaxalka ha lagu daro waxbixintaasi ma socotee oo fa huwa raddun weeyaane gurigaa dadka walaalihii way u siman yihiin ama hantida ninkaasi sheeganayo walaaluhu way u siman yihiin ha la wada dhaxlo oo dhaxalka ha lagu daro masaladan jumhuurtu cagsigay mareen waxay mareen waa eex iyo dembi laakiin waxbixintaasi way soconaysaa dhaxalkana lagu dari maayo kaa aabbuhu isagoo xayiga ah uu gaarka u siiyey ayaa loo dayni aabbuhuna dembigu saaran yahaye sidaasaa loo kala leeyahay waa qowlka jumhuurta ay qaateen waana masalada laysku hayaa wa xadiidkeenin fa huwa radu waxbixintii ma raddi baynu ka dhignaa oo marduud baa la odhan mise waxbixintii mid shaqaynaysa ayaa laga dhigaa laakiin dembi uu ka dhalanayo waa isla xadiikana la ysku qabtay qowl jumhuur waxay kuleeyihin radiyaan la odhanin masalada halkan oo kale xadiidkan xidhiidhka laleh ee fuqahadu ay isku qabteen waxaa kamida ah. ninku gabadha oo daahir aan ahayna hadduu furo gabadhii oon daahir ahayn oo caadadiile ayuu furay furiinkaa furiin bidciya baa la yidhaahdaa furiinkaasi ma dhacaya oo gabadhan daahir ahayni ma furantaa mise gabadhan daahir ahayni ma furmayso gabadhii iyadoon daahir ahayn buu qofkii furay waa arin cusub oo diinteennu ku cusub gabadha waxa loogu talagalay iyadoo daahir ah in la furo laakiin iyadoo caadl inaan la furin maa iyadoo caadale in la furo ma aha rasuulkuna saxaabadeenna raggii furay soo ceshada buu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ragga qaar baa culimmada qaar baa qabta gabadhu marka ayna daahirka ahayn ee la furo dalaaqaasi dalaaq dhacaya ma aha maba furmayso waad iska tidhi uun waad iska tidhi waxba kaama furmin bay leeyihiin ragga qaarkood jumhuurtu halkaana waxay qaateen inuu furmayo furiinkaasi waa dhacaya waayo ragga qaar fowarra ay qaateen uu iska yidhi ragga qaarna waxay yidhahdeen may ee wuu jiraaye dembi baa loo qorayaa arrinkan ku dhiiraday dembi baa looga qoraya maxay deliishanayaan raggale furiinku wuu jiraa waaba jumhuurta eh waxay leeyihin nebi maxamed saxaabadii dumarka furay wuxuu ku yidhi soo ceshada soo ceshada macnaheegu waa maxay waa gabadh la furay baa la soo celiyaabay yidhahdeen soo ceshada rasuulku ma yidhaahdeen haddayna gabadhu furmaynin bay yidhaahdeen soo cesho rasuulku ma yidhaahdeen haddayna gabadhu furmaynin gabadh furantay baa la soo ceshadaa gabadh aan furmin hadda in cidi ka maysa xaaskaaga soo cesho areebelo xaaskaaga soo cesho haddii hadda lagu yidhaa waad la yaabi oo miyaan furay baad odhan kolkaas soo ceshadii rasuulka waxa laga qaadanayaa furiinkii uu ku hadlay furiin dhacay inuu ahaa waana qowlka jumhuurtu ay qaateen gabadh caadale furiinku wuu ku dhacaa laakiin dembiilo iga dhe ninka furaya dembiilo iga dhe xikmadda loo diidayna waa laysku qabtay ragga qaar waxay yidhaahdeen ninkaa loogu danaynayaa ninka ayaa loogu danaynayayo ragga qaar baa isa soo qoomameeya mar alla markuu furo unbuu gabadha wanaaggeedii ilaahay tusaa markaasuu soo qoomamoodaa dee haddaba jaaniskaa ku yaraaniye ninkaa fursad la siinayay oo ninkaa la leeyahay war gabadhu ilayn dhiigagaa la tiriyaa dhiigga si aan lagugu tirinin eeg si aan dhiigga lagugu tirinin war gabadha ha furin haddii kale fursadii fikirkii muddadii baa kugu yaraanaysa niyaho ninkaa loo danaynayaaba ragga qaarkood qabaan ragga qaarkoodna gabadhaa loo danaynayaao raggale dahaaradaa la eegaa imaamu shaafici baa kamid ahe imaamu axmedna dhiiggaa la eegaa buu leeyahay masaladana aayadda qur-aanka unbaa la qabtay wlmudalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruuin alaaata quruuin quruuanaa la ysku quruuani ma dahaarada mise waa dhiigga af carabigana labadaba isagoo ah ayuu ku yimid kolka waxa weeye imaamu axmedna dhiig iga dhe buu yidhi imaamu shaaficina dahaaro iga dhe buu yidhi adiguna ma goyn karaysa ereygu labadaba wuu noqonaya aayaddu labadaba way badhaa ninka kaa qaata iyo ninka kaa qaata colaadi ma dhex taallo waa dad walaala ah sidanina sax way noqon kartaa sidanina sax way noqon kartaa waa hadal labadaba badhaa labadii ixtimaalba waa leeyahay kalaamkani labadiiba waa badhaya markaa kolka imaamu shaafici dahaaradu qaatay siday ognahay dahaarada la tiriya kolkaa gabadha iyadoo dhiigle marka la furo dahaarada loo tirinayaana la leeyahay dhiiggan koobaad lama tirinayo iyo dahaaradiisa toona kolka waxay noqonaysaa gabadha muddada ku dheeraanaysa oo saddex dahaaro oo kale ayaa la tirin doonaa gabadhaa loo danaynayaayo si ayna muddadu ugu dheeraan ayaa loo leeyahay war gabadha yaan lagu furin dhiig ay kolkaa caado leedahay masalada afraad ee xagga mucaamalada culimadu ay isku qabteenee xadiidkan xidhiidhka laleh waxaa ka mid a ah, ninku hadduu saddexdii baan kugu furay gabadha ku yidhaa ma dhacaysaa mise dhici mayso saddexdii baan kugu furay culimada qaar baa qaba saddexdii baan kugu furay ninku hadduu yidhaha maxaa laga dhigaa bay odhan jireen hal hal baa laga dhigaa bay yidhahdeen hal unbaa laga soo qaadaayo saddexdu maba wada dhacaan culimada qaarna way dhacaan kolka raggale ma dhacayaan waxa weeye raggan leh man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa radun ninka waa lagu radiyayaa oo la odhan maayo saddexdii way dhacayaane xabadunbaa laga soo qaadayaabay qabaan jumhuurtu halka waxay qaateen afarta madhabba waxay qaateen hadduu ninku yidhaha gabadhiisa saddexdii baan kugu furay dee saddexdu way dhacayaan alaaun jidduhunna jiddu wa hasluhunna jiddu saddex dhabtooduna waa dhab dheeldheelkooguna waa dhab buu rasuulku leeyahay sal allahu aleyh wasalam qaalat waxay tidhi gabadhaasi waa caaishe eh qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ilaahay naxariistiisa iyo nabadgelyadiisuba dushiisa ha ahaatee man ninka axdaa soo darisiiya man waa qofun ama nin ha ahaado ama gabadh ha ahaado manka axdaa soo darisiiya fii amrinaa amarka yaga dhexdiisa haadaa ee kan ah fii amrinaadani waa fii diininaa wey fii diininaa wey riwaayooyin kale ayaa fasirayo oo diin in looga jeeda ayay caddeeyeenba ereyga amar ah af carabiga laba macno ayuu ku yimaadaa marna umuur baa lagu jamciyaa marna awaamir baa lagu jamciyaa ereyga amar ah ee mufradka ah mar awaamir baa lagu jamciyaayo waa amarkii nahyiga kasoo horjeeday marna umuur baa lagu jamciyaayo waa amarkii ashanu walxaalka ahaa hadda kaa ashanu walxaala baa loo jeedaa man axdaaka soo darisiiya waa man ikhtaraca ninka abuurta ee samaysta fii amrinaa amarka yaga diinta yada haadaa ee kan ah maa mid laysa aan ahayn minhu xaggiisa aan kamid ahayn waxaan diinta ka kamid ahaynka ku soo dara fa huwa isaga raddun waa lagu radiyayaa oo shaygaa waa lagu celinayo laga aqbali maayo rawaahu xadiiskan waxaa wariyey albukhaariyu bukhaari baa wariyey wa muslimun muslim baa wariyey waa muttafaqu calayh sixadiisu waa taa markaa waa xadiis saxiixa ah oo bukhaari iyo muslim ay inoo wariyeen meel lagaga noqdo male waxaa la arkay xadiidkan ragga qaar baa odhanaya intay shay bidca ah la yimaadiin marka lagu yidhaahdo war shaygan maxaad u samayseen waa bidci eh. anigu man axdaa buu rasuulku ninka isagu ugu horeeye isagu wax cusub la yimaada buu rasuulku war anigu waa layga horreeyey bay yidhaahdeen hortaybuu ninka la sameeyeye ani layguma qabsanayo kii koobaad baa lagu qabsanaya ragga qaar baa saa u fikira raggaa maxaad iskaga celini markaa mar hadduu ninku yidhah rasuulku man axdaa bui axdaa waa maxay macnaheedu wax cusub ninka diinta keena anuu shay cusub ma keenina shay hortay lagu dhaqmayey unbaan unbaan unbaan qaatay hadduu ninku ku ilan axdaadii cusayb bay axdaa sheegaysa riwaayadda muslim ayaa ninkaa aad kaga jawaabaysaa riwaayadda muslim riwaayadda muslim maxay ahayd man camila camalan riwaayadda muslim inamaba leh wax cusub ninka diinta ku soo dara waxayna tidhi ninka camal sameeya ninka shaqo qabta aan diinteennu ka mid ahayn shaqadaa ama isagu ha ugu horeeyo ama shaqadaa isaga hortii ha la sameeye xataa hortaa wixii la samaynayey haddayna diinta waafaqsanayn riwaayadda muslim baa caddaysay man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun wa riwaayatin riwaayad waxaa ku sugnayd oo limuslimin imaamu muslim u sugnaatay man ninka camila sameeya camalan camal ninka sameeya camalka oo laysa uuna ahayn calayhi dushiisa amruna amarka yagu diinta yadani am waxayna ogeyn ninka la yimaada fa huwa isaga raddun waa lagu celinaya raddun waa masder waa min tacbiiri lmasder wa iraadat ismi lmafcuul fa huwa isaga raddun ay marduudun waa lagu radiyayaayo waa lagu celinayaa laga aqbali maayo ninkaa marduud buu camalkiisu noqon in sha allahu tacaala xadiidkii iyo casharkeennii maanta aynu qaadanaynay halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada وصلى allahuma وسلم على نبينا محمد